laba kun shan boqol iyo toddobaatanaad waa xadiis daciifa qala alimam nasai alay mt abarna moxamed ibn msn canazi wa xaafid qala xadasana moxamed ibnu eh, jacfar qundar weeyaan wa saxiix kitaab qala xadasana shucbatu waa imaamkii can mansuur muctamir wa tabt qaala samictu waxaa ribciyan ribci ibnu xiraash wa iqatun taabiciy can zayd ibn dabyaan alkuufi wathaqahu ibnu xibaan aahay rafacahu wuxuu u kor yeelay ilaa abi darin ifaari radia allahu taala arda can nabiga nabigan wuu kor sal sl qa nabigana wuxuu yidhi alaaatun saddex yuxibuhum allah alweyne ayaa jecel caza wajal wa alaaatu saddexna yubqiduhum allah alweyne ayaa nacb caza wajal ama aladiina kuwa miya yuxibuhum allah alweyne uu jecel yahay farajulun waa nin ama qof ataa u yimid qowlan qowman qola fasa'alahum bilah alweyne wax ku weydiistay caza wajal falam yas'alhum biqaraabatin qaraabanimo wax aan ku weydiisanin oo baynahu ayaga baynahu isaga dhexdii wa baynahu ayaga udhexeeya famanacuuhu kadibna ay u diideen fatakhallafahu rajulu nin baa kadib ka dabagalay bicaqaabihim bicaqaabihim gadaashood faacطaahu siran si qarsoodi ay wuxuu usii xoola laa yaclamu uusan ogon bicatiyati siismadiisa ila allahu alla caza wajalla mooyaane waxbuu u qariyey raggii meesh fadhiyoyna ka mid ahaa walaakin waladii kii acطaahu farajulu amaba laa yaclamu uusan ogan bicayati bixintiisn allah la weyna mooyaane waladii kii acaahu bixiyey ninkii wax la baxay iyo alla isla ogsoon wa qowmun qolo ninkaas marka ilaahay baa muxuu aha jecel ayuu la jeedaa wa qowmun qolo saaruu socdeen leylatahum habeenkoodii dhan guuraayeen xataa idaa kaana nowmu ilaa uu hurdada ka ahaada axaba ilayhim mid looga kalgacay labadii mima yucdalu bihi wax kastoo la barbar dhigo xilli ay hurdada ka jecel yihiin wax kasta hurdo ku bedela boqol kun may laba boqoloo kun milyan wa abadan hurdada waa loo dhiga xilli ay jirnaa jirto qofka ay qasbayso oo iyada ay wado wax qofku xataa yeeli karaba ayna jirin oonan hurdo ahayn xilligaas ilaa laga gaaro nazaluu takdiima degeen fa wadacuu ru'uusahum madaxoodii iyo madaxyadoodii ay dhulka dhigeen si loo hurda fa faqaama markaasuu istaagay yatamallaqunii isaga oo isukay isukay bihinbihini amaba yacni dacfigiisa iyo tabardaridiisa iyo cadamada ilaahay subxana wa tacaala muujini oo icaabudi o wayatlu aayaati aayaadkeydin akhrini kaasna ilahay baa jecel wa rajulanka saddexaad waa nin kaana ahaaday fii sariyatin gaadiile ama ciidan falaqow lcaduwa cadowga ay la kulmeen fa huzima waa la jebiyey fa aqbala kadibna markaasuu la qaabilay la aaday bisadrihi xabadkiisa ayuu cadowga la aaday oo walaalihiis ay ka carareen xataa yuqtala ilaa laga dila aw yaftaxa allahu lahu ama alla weyne subxana watacala uu guulsiiyo ood u furo waalaau intaas waa kuwa ilahay u jeceliye waalaatu kuwa aladiina kuwaas yubqiduhum allah alweyne uu nacabi caza wajala ashaykhu zaani ninka odayga ah oo dhilayga ah iyo walfaqiiru almukhtaalu iyo qofka faqiirka ah waxba aan haysanin oo kibirka badan fanfaanka badan wاlhaniyu qofka haniga aldaluumu ee dulmiga badan intaasna ilahi uu nacab yahay subxana wa tacala xadiidka sanad ahaan waa daciif laakiin macaanidiisa adilo kale oo khaasatan sheekha zaaniga iyo faqiirka iyo boqorka kadaabka iyo adilo cad oo caddaynaysa ayaa jirto sidoo kale ilaahay subxana wa tacaala in qofka uu cibaadaysto dadka markay jiifaan aayad qur'aan oo ku aroortay tatajaafa junuubuhum can madaajic yadcuuna rabbahum qoofan wa amaca mima yunfiquun xilligaas iyada ah ayay u taagan yihiin oo xilliga markay dadka qurinayaan marka waxaan kala jeedaa waxaa weeyaan nusuustaas soo aroortay nusuustaas soo aroortay oo kale ayaa marka xadiidka xoojinaysa wallahu aclam macnihiisa lafdigiisa maahan ulamana jooda sanadkiisana ulama jooda tafsiir miskiin qofka miskiinkee la yihahdaa yaa miskiin ah miskiin waxaa la siiya unbaa muxuu ahaa lisfara yaa miskiin la yihahdaa xadiidka laba kun shan boqol iyo ko iyo toddobaatanaad waa xadiid shaadun biziyaadati iqra'u ayuu shaad ku yahay waa habeen hore xalikii aan usoo boodi jirnay xadiidkaas oo laba kun iyo shan boqol ko iyo toddobaatana qala imam nas abarna cali bn xujr ascdi wahiqatu xaafid qala ambana ismaaciil ibn jacfar alansari wahiqatu habt qala xaddatana shariik bn cabd llahi bn abi namir wa saduqun yukhti can caطاء bn yasaar waa iqa can abi hurayrata radi allahu ta ana rasul sl sl sl rsulkan wuxuu yidhi laysa maahna almiskiinu qofka miskiinka alladii kii taruduhu ay soo celiso atamrat hal timir iyo watamrataan laba timir qofka inta albaabo garaaca meele istaaga hal timir ama laba timir ay celinaysa ama waxutaraysa ama wax yalama ahaanin wاluqmatu iyo hal catuuga cantuuga iyo waluqmataan laba cantuuga wax taraysa ma ahaanin ama ay soo celiso oo kan wax ka soo cantuuga hakada saas ma ahan ina almiskiina qofka miskiinka almutacafif waa kan dhowrsan oo is ilaaliyo iqra'uu akhriya in shitum haddii aad doontaan laa yas'aluuna ma weydiistaan annaas dadka ilxaafan ku celcelin wax weydiistaan kaas ayaa miskiin la yidhahdaa kan waa noo imaan doona asagoo sii eh, faahfaahsan xadiidka laba kun shan boqol iyo laba iyo toddobaatan waa xadiis saxiixa qaala imam bn saciid can malik bn anas bin abd hijra can abi zinaad can ilacraj can abi hurayra intaas waa rag aad wada taqaanaan sooma mis waa loo bahan in la dul mara rag la yaqaano waa radia allahu can abi hurayra radia allahu ta arda wakadalika raxima jamiic aruwaat ana rasul rasulka sal sl rsulkan wuxuu yidhi laysa ma ahna almiskiinu qofka miskiinka ah bi haada awaaf wareegahan midkaan roondeeyo oo wareego oo igu ridaydhaho saa u socdo ma ahanin alladii kaas yatuufu ana dadka ku wareego ma ahanin tarudhu ay soo celiso alluqmatu hal cantuuga iwa luqmataan laba cantuuga iwa tamratu hal timir iwa tamrataan laba timir qaalu waxay dhn famal miskiinu haddii kaas uusan miskiin ahayn rafaadsanoo kadeedan yaa miskiina marka haahay qaala nabigan wuxuu yidhi alai slat slam alladii kii laa yajidu aanan helaynin hinan wax deeqo oo yuqnihi deeqa hinan deeqtoon yuqnihi deeqo ma heli karo kow tan labaadna walaa yuftanu lahu lama dareemo lama ogaado inta loo lay xaalkiisi la ogaadana fayutsadaq caley laguma sadaqaysto waa nin iska rafaadsan marka waxna kuma filno dadkina uma yaqaanaan inuu faqiir yahay walaa yaquumu mana istaago dadkafayasal naas dadka wax weydiisto kaas ayaa maskiin ah kaas hala barbaaro waxala siiy ayuu nabigeen sal sl macnaha xadiidka kolley saas waan filaya wallahu aclam xadidka laba kun shan boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa abarna sn ali ajadami wa iqatun habt mis waa xaafid qaala xaddaثna cabdilacla cabdالعlى بn cabdالله sanani wa ثiqa qala xadaثna macmar ibn rashid aزdi wa ثiqatu habt can الzuhri can abi salamatin cabdiرaحman abi hurayrata radi allahu ta ana rasul rasulka sl sl qa rsulkan wuxuu yidhi laysa ma ahaanin almiskiinu qofka miskiinka alladii kii taruduhu اluklatu hal cunna amaba catuuga iwa luklataani laba cantuuga qofka ay soo celisa ma ahaanin ayuu leeyahay nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi wasalam o iwa tamratu timir iwa tamrataan laba timir qaala waxay dhan faman miskiinu ya rasul rasulka low idan miskiinka muxuu ahaaday muxuu yahay qaala wuxuu yidhi laa yajid aan helin hinan wax deeqa walaa yaclamu nnaasu dadka aynan ogeyn xaajatahu dhantiisa iyo dhibkiisa aan la ogeyn oo sadaqa caleyh lagu sadaqaysta markaas ninkaas ayaa miskiin la yihahda xadidka laba kun shan boqol iyo afar iyo todobaatanaad oo xadiid saxiixa qaala alimamu ibn sacd akhbarna qutayba ibn sacid qala xaddathana alif ibn sacd imam ahlu misr waye an saciid ibn abi saciid almaqbul wathiqa can cabdiraxmaan ibn bujayda cabdiraxmaan cabdiraxmaan eh, ibnu mujayd lahu ruya miya hay maqbuulna waa lagu sheegay maqbuulna waa lagu sheegay cabdiramaan bujayd can jadatihi ayeydiis oo umu bujayd ahayd waa saxaabiya jaliila radia allahu taala an arda wa kanat waxayd miman baayacat rasuulka alle kuwa lagu baayocday ka mid ahayde annaha iyada qaalat waxay tii rasul waxay ku tihi sala allahu calayhi waali wasalam ina almiskiina qofka miskiinka ah la yaquumu uu istaagi calaa baabi albaabka u istaagi famaa ajidu lahu shayan wax uma hele ucihi iyo isaga aan siiyo wax aan siiyo uma hele uma helo jasaak allah khayr waaya faqaala lahaa rasul wu ku yir sal slm in lam tajadii haddii aadan helin shayan shay tucطiinahu aad siisa iyaahu isaga ilaa dilfan qob muxraqan ee la gubay ama la gamaariyey fadfaciihi ilayhi si wax yarba ha noqdeene qofka miskiinka dii marba albaabkaad u yimaado wax kale canjeero guban haddii aad u hesho canjeero guban oo barbar ka guban si ha yaraysanin waxyaabaha aadka u fiican waxaa ka mid ah oo runtii carabtana ay nooga fiican yihiin qaarkood dad soomaalida qaarna ay sameeyaan maqaxadana la fadhiisani soomaalidana waa taqaanaan waatiaan ka sheekeynay alleesa iken alleesa oo iska ilmaamfilad beryahan hadda waxaa weeyaan eh, magacyo kale oo tiro badan <laughs> ayaa soo baxay cuntadii waa la dalbi kadibna qofkuu tataabani qofkuu tataabani markuu tataabta wax badan baa soo heri inta la cunay in la ega laga yaabo ama in ku dhow inay soo herta kadibna khalaas qofka isagoon baraanla-aana ah uu iska kaca intuu gacmaha ayron dhaqdo iska taga cunada hilibkii iyo bariiskii iyo cunadii iyo wixii meesha yeelay oo dhanna lagu wada shuba qashin qubka aad bay u dhacdaa la socda arrinta ayada maqaayado qaar way jiraan oo runtii akhyaar ah oo hawsha ayada ah iska xilsaar laakiin aad bay u yaryihiin qofka marka damiirkiisa dib ha u fikira war cunada aad ka kacday oo qashinka lagu ridi inta muxtaaja ah oo u baahan ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo inta u baahan oo kabid ratb ah yani beer qoyan oo u baahan bal tiri oo muslimiin weliba ah ataa oo hayr muslimiin ah oo masaakiin ah waxaa marka kula siman inaad tiraa waxdyeli oo itarki ku keenay safari iga dhig iisoo xir iisoo xir qaar waxay kaa dalbana laga yaabaa labaatan shilin oo caaga yaroo lagu xira martin ama toddontan shil ama soddon shilin ay kuleeyihiin intaas ku dar biilka si lagugu xiro intooda badanna damba kama galaan kusoo xiraya bac qurux badan lagugu soo ridi adoo xaragooni calooshana ka xaragaysan gacantana ka xaragaysanaad soo degi tartiib markaad meeshii aad hoos soo degta miskiinka ugu horeeya ayaad farta ka saari nicma arrinta ayadana miy udaymalaaneena arrinta ayada waa dhacdaa waana khatar waxyaabaha aan weligay hilmaamin waxaa ka mid a ah, oo xaqiiqatan aad ku xanuunka badan nicmada ilaahay uu bixiyey subxaana wa tacaala dadka caamada ahoon diinta ilaahay aqoonin haba ku ciyaareen mara waxaa dhacday hawlaana hadda hadda kahor intaan ka sheegay mar mar hore qismigii annaga aan dhiganayno magisterka aan ka dhiganaynay jaamacadda madiina ayaa waxay damceen inayna karaameeyaan oo ardaydii dhiganaysay wixii magisterka dhiganay ama doctorada dhiganay masterka iyo doctorada b h d-ga ayay damceen inay karaameeyaan iyo macallimiintii isku karaameeyaan meel marka magaalada madiina ka baxsan oo istiraaxa ah ayaa salaadii maqrib kadib inoola kaxeeyey meeshii aan tagnay dadka naga dhamaanteen waxaan isku noqon wax kontameye qofaan isku noqon dad yar wa wax badan ma nihin ila magisterka halkii sanaba waxaa la gelina lix qof amaba shan qof marka wax badan ma nihinba meeshiya marka waxaa dhacday waa la qaxweeye oo la joogo mar dambe waxaa imaaday sitaymanogta ama kanta socotaa imaaday oo qufilan dhammaanteedna waa ka buuxa wa la cuno iyo wa la cabo bas wax kale kuma jiraan miqaana annaga konton qof taqriiban ugu badnaan adduun dhan oo sigiskaan macalqaybta samanka la isku daray kaweynaa la firaashay oo la gogay oo waday nal iyo adduun saas laho kadibna cunada iyo waxaa la dhigay sufra bac ayaa saa loo dhigay wax walbaa la dhigay marka wixii madaxiina kusoo dheerahay cunna ahay qolyahan reeshaa maaratay oo suuriyaanka adduunku waa nimanka ugu cunto kariska badan suuriyaanka iyo lubnaanka iyo tiimkaas weliba waxaad la yaabay ahlushaam wax un baa la keenay wax xataa ay yihiin adan aqoon tiradooda waa la dhigay saasaa loo dhigay saasaa loo dhigay saasaa loo dhigay saasaa sufuufta sigiska in ka badan ala <laughs> dhig marka maxaa laga cuni marka nin walba saasuu dhahay saas intaha warkuu dhammaaday intaan fadhino oo dadka qaar weli xataa ayba iska sheekaynaan ayaa waxaa noola keenay marka lala imaaday bacyaal madow oo raggii bangladeshka ka shaqaynaya oo cunnada keenay bacyaal madow oo kuwaan qashanka lagu qaado ah ayaa wallahi dhinac lagala soo galay ma cabitaana ma fruuda ma hiliba ma raashin nooc walba dhammaan sufradii dhanba waa la qaada afkaa loo geli jiro yacni meeshii waxaa laga qaaday casharaat oo baacyaal oo madow aad baan afku qabsaday waan la yaab cid aan wax weydiin oan garan waay raggii culimmada ahaa ee meesha joogay oo akhyaarta ahay kolley wax dhibsada way ku jireen oo badan laakiin cid ka dhahday qaar dhahay war waa ka reeb war cabitaanka iyo qaar dhahayo waxyaabihii waa ku jireen laakiin adi qashinkaa lagu wada shubay waa imtixaan mogta bal waxaa laga yaabaa madiine marka ayada magaalada madiine dad aanan muxuu ahaa gaaji u saxda inay habeenkaa jireenna laga yaabaa lidalika waxay sameeyeen akhyaartooda jamciyad la yihahdo xifdu nicma aa la yihahda hadda sacuudiga o kale way ka sameeyeen nicmada in la ilaaliyo see lagu ilaalinaya hay-addan wa hay-addaas marka wax kaloo qabanaan ma laha tal meelaha aroosyada iyo mataabikta cunada lagu kariya annaga madxa baan lena mataabi ma lihin ayaga mataabik waa la leeyihin cunada la karin cunada la karin kadibna xaafada wa lagu karinayo waa loo dooranayo islaamaha iska saarayaan cunada adiga markaad maanta aad soo shaqayso oo duhurkii aad soo rawaxda sideed saac gabadha muxuu ana telefoon ku hormarisa sam ya ma fulaan sam sami yani wax un dalab wa marka waa laleeya caas keen kan kala keen oo fulaan keen oo digaaga soo hilmaamin kii si noocaas ahay oo eh, hilibkii nocaas soo hilmaamin oo qudaarta soo hilmaamin oo mooska ka soo tegin oo sifrataa ka soo tegin si fiican adoo daalar oo rafaadsan maanta soo shaqaynay dana waad soo xamaali qoraxdaad aragta waad keeni intaad soo maraysaa madcamaa madaabikda waa me cuno lagu kariya marka meel noocaasoo cunada lagu kariyaa jirta marka waxay samaynayaan meelaha madaabikta iyo mataacimta oo maqaayadaha ah, waxay geynayaan kaararkoodii bas meelaha aroosyada lagu dhigana way geynayaan iyo meelaha xafladaha lagu qabto kulli way geynayaan marka cunadaas noocaas oo kale ah habeenka markay ay leeyihiin galabtaa la sii wacaya marka intaasoo meelaa u diyarsan baabuurtii iyo shaqaalihi waya u diyarsan ayaga marka marka xafladdii intay ka dhamaanaysa sugaya markay dhamaataba dag way soo gelayaan wax alla wixi cunoo meesha yeelay kala saaraya marka wixi alla taabanin wixi cabitaan ahay wix fulaan ahay way kala habaynayaan intii marka muxuu aha saalix ah oo cunno noqon karta markiiba dib habeen ay ku samaynayaan intaan habeenkaa la saaxanin inay fuqarada gaarsiiyaan laga yaabaa inta badan laakiin saa ma yeelaane waxaa weeyaan waxay samaynayaan way qaadayaan tallaajay gelinayaan way tallaajaynayaan subaxdii marka iyo ayaa marka wixii a la hagaajini waa la isku aadini waa la kullayni iyadoo marka cunno qiimo badan oo kulal ah oo habaysan oo dib loo habeey ayaa marka dadku baahnay ay u qaybinayaan marka xifdu nicmadu waa muhiim qofka marka inuu muxuu ahaa isaga ciyaaro waxaas yar ma ahan annaga hadda kaba soo qaad in tacdi aad xusto cunno un meesha dhooban isaga soo tagay ma kow iyo laba ma saddexaad wax la koobi kara maaha marka xifdu nicmaan u baahanna inaan nafteena ka bilowno haddii hay-ad la heelna kaba sii fiican baabu lfaqiir ilmukhtaal qofka faqiirka ah oo weliba xarray kibirowga kibirka badan wuxuu ku so aroror baabkan bab xadidka laba kun shan boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadis xasan saxiix qala alإimam nasa alay sl abarna moxamed ibn mutl anasi wahiqatun xaafid qala xadana yaxya bn sacid alqaطaan wahiqatun tabt an ibn cajlan maxamed cajlan saduuq qaala samictu abi abihiis waa cajlaan mawlى faطima bint cutba laa ba'sa bihi yuxadiثu can abi hurayrata radi allahu ta qala abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yh sl slm ثalaaثaة saddex laa yukalimhum اllahu caza wajal alweyn laba hadla wala ywma اqiyaamati الشheikh zani qofka odayga oo dhilayga ah iyo alcaal muzhaw almazhuw ee kibirka iyo santaagga ku imtixaaman oona faqiirka ah caailka waa faqiirka wاlimaam اlkadaab iyo qofka madaxa ah oo boqorka ama madaxweyneha ama mas-uulka ah oona been ala warada madaxweyne been maa siyaasiyiinta ka warrama qisadii ma ogeydan la sheegi jiray oo ninkii eh, nin nin waxaa weeyaan beeroley ah oo siyaasiyiin duugay soo ma ogeyn qisadaas ma maqashay qisadaas nin siyaasi bas siyaasiyiin wada ayaa rogmay wuxuu ku rogmay nin beeroley ah oo taragta iyo wax un ku fufasho oo si xun ay u dhaawacmeen qaarna waa dhintay qaarna aad bay u dhaawacmeen taragta intuu qaatay mar good u qoday wuu ku xarayay marka godkii taragtadii ku qaaday ku ku mar dambe waxaa imaadeen marka bristi war rag baskii muxuu og saaray way wada ayba ewan wax naf ay ku jireen ama naf ay surnayd <laughs> ma ku jira raggaas bas kulli say ahayeen markaasuu yidhi siyaasi yaa rumaysan oo yidhi siyaasi yaa rumaysani qaar waxay lahayeen war waa nool war hana duugin war hana duugin ay lahayeen laakiin siyaasi yaa rumaysani yiri man yusaddiq siyaasi marka yani qofka hadduu siyaasi noqdo inuu been sheega malaazina waa imtixaan beladana laga heli marka oo ah laa yukalimuhum اllahu yowma alqiyaama qofki inuu madax noqdo ood waxaa weeyaan been sheega arrinkan ayaa keen wax kugu xambaara ma adaa madaxa meesha ka taliya maxaa kugu xambaaray beenaad sheegta waa fasaad oo qofka qalbigiisi jirkiisa ku jiro xadidku laba shan boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa saxiixa qaala alimam nasa raxmatulah akhbarna abu daawuud sulayman ibn sayf hiqatun xaafid qala xadathana caarim waxaa weeyaan laqabkiisa moxamed ibn fadl ayaa la yihahdaa asadusi wa hiqatun xujatun habt xadaثana xamaad ibn zayd ibn dirham qala xadaثana cubaydullah ibn cumar alcumari wa hiqatun faqihun xuja can saciid almaqburi wa hiqa can abi hurayrata radi allahu taala ana rasul a sal slm qa rasulkan wuxuu yidhi arbacatun afar yubidhum اllahu caza wajal alla ayaa necab albayaacu kan iibiyaha ah alxallaafu dhaar badanaha weliba kambeedku dhaarna waa ksii daran yahi wاlfaqiiru kan faqiirka almukhtaal ee faanka iyo kibirka badan waa faqiir adduunka adduunka rasanka so u socdaa yani xataa hoos ma eegay kan saddexaadna wa sheikhu zani ninka odayga oo dhilayga ah walimaam aljaa'ir iyo imaamka yacni dulmiga badan oo dadka dulmiyo intaas weeyaan fadlu saaci cala alarmara haweenka laga dhintay ama garoobada ah oo nin la-aanta zawji la-aanta ah in la caawiyo oo la biilo oo laga warhaayo fadli fadliga kuso arooriyo baabkan ubaabi xadidka laba kun shan boqol iyo toddoba iyo todobaatanaad waa xadis saxiixa qaala alimam nasa akhbarna camr ibnu mansuur النساء وثقة ثبت مأمون قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وثقة عابد قال حدثنا مالك بن أنس بن الهجرة عن ثور بن زيد الديلي وثقة عن أبي الغيث سالم أبو الغيث المدني وثقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال إلى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة الساعي قفك أشقيه oo ka warhaayo cala alarmala haweenayda carmalka ah ama aanan lahayn ninka iwalmiskiin iyo miskiinka qofka u shaqeeya kalmujaahidi qof jihaad ayuu la tooyay fii sabiila jidka alla caza wajal aramil ah oo masaakiin ah oo ilmo agoon haysto amaba raggoodii aan gacan lagu haynin oo dhooban io masaakiin saasuu nabigeen sal slm almu'alafatu quluubuhum baabu almu'alafati quluubihim qulubtooda kuwa la taaliifinoo la soduma baabkan u baab yahay mhm. xadidka laba kun shan boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa xadid saxiixa qaala alimaam nas abarna hanaad ibnu sari abu sari can abi axwas waxaa weeyaan abulaxwas salaam sooma alxanafi waa iqa an saciid ibn masruuq waa abu eh, muxuu ahaa saciid ibn masruuq oo sufyaan اthawri aabihi weeyaan iqa can cabdiraxmaan ibn abi nucaym nucm iyay u qoranta nucm nucm idin qoranta axsanta maxaa kuu qoran sheekadi nucmi axsanta nucmidaa saxa waaya can cabdiraxmaan ibn abi nucm albajali waa saduuq an abi saciid اkudri radi alahu ta arda qala wuxu abu saciid bacaa caliyu cali eh, ibn abi aalib ayaa soo diray wa huwa isagana bilyman yaman uu jooga biduhaybatin dahab yarow dahab aan badnayn biturbatihaa ee weliba aan la kala saarino caradii ay weli ku dhex jirto ilaa rasul lah u so diray sal slm faqasamahaa rasul nabig uu qayb alay sl slam bayna arbacati afarin afar nin buu u qeybiyey alaqra ibnu xamis alxandali wa cuyayna ibnu badr alfazari wa calqama ibnu culaaha alcaamiri uma axad bani kilaaba wa zayd aلطaa'i uma axad bani nabhaan raggaas uu qeybiyey faadiba faqadibat qurayshun quraysh ayaa xanaaqday wa qaala maratan ukhraa mar labaad wuxuu yidhi sanaadidu quraysh ugaasyadii iyo nabadoonnadii reer quraysh ayaa xanaaqay fa qaaluu waxay yidhaheen tucطii waxaad siinaysaa sanaadiida najdin nimankaa reer najdi ahoo dhankaa riyaad iyo qasiimi ka jooda odayaashoodii iyo ugaasyadoodii kaabaqayloodaad saxsiinaysaan watadacuna annagana waa iska dhaafaysaa miya qaala wuxuu yidhi inamaa in kalamana facaltu daalika arrinka waxaan u yeelay atallafahum inaan soo dunto waxay sandareertadaasi roon siiyey inaan diinta aan u duma ayaan ka rabay weeyaan yacnii marka muhiimadda maxay tahay mu'alafat alquluub dadka caloosha nin akhyaarta ka mid ah wuxuu dhahaa war dadka intaad madaxa aad kala hadlin ka hor caloosh kala hadla yaa caloosha dadka ha lagala hadlo intaadan madaxa kala hadlin ka hore qof calooshiisa ay qiiqayso ya madaxa waxba uguma shabi karti marka qofka madcuuga oo diinta ilaahay ugu yeeraysa ood naar ka badbaadin rabta haddii aad baheli karta caloosh horta uqoy hadduu baahan yahy lidaalika raggan waa sanadiid ugaasiwa iyo kaaba qabiilla maca dalika nabigeen muxuu samaynayaa calooshuu qoynaya si maskaxdooda ay muxuu qoyaanku u gaaro si uu naar uga badbaadiyo sidaa weeyaan waaya inamaa in kale ma facaltu dalika arrinkaa waxaan u falay liata'allafa inaan soo dunta fa rajulu nin baa yimid kathu lixya garweyn kow mushrifu lwajnatayn labada dhafoorna ay bud yihiin o soo taagan yihiin haa'iru lcaynayn labada indhoodna ay gudaha qobor ku jiraan ay gudaha ku jiraan natiu ljabiin weeyaan dhafoorihiisana ay soo nafsi wejigiisana wuu soo taagan yahay waa nin <laughs> xaaladiisa ilahi ogsoonyi subxana wa tacaala kow maxluuqu ra'si madaxana diiran miiqaa ninkaas nin aad qurux badan koley mahan omayna ilan quruxdii qurux darrida waa wax macruuf oo abiici ah ilaahay ayaana bixiy quruxdii qurux darrida laakiin quraxdarida dhabta ah waa tan qalbiga ah oo kufriga ah sidaa weyaan waayahay intaas oo waxaad le marka oo sifa ah waa kaulixya muxuu aha gar weyn labada goonna ay taagan yihiin indhihii ay qobar ku jiraan dhafoorkiisa ama wejigiisa wuu soo baxsan yahay timana xiran fa wuxuu yidhi itaqi illaah ya muxamed gabdhaha koley baad u shukaansadaa oo looma dhegaysteen ya aad lama dhegaysteen wallahu aclam itaqi lah ya moxamed moxamedow ilaahay ka baq isagoo noocaas sifadaas lah nabiga ayuu wacdinayaa sifadaas dhimana waa khalqi ilaahay lagumana camaynayo ilahay baa saa u khalqi subxana wa tacaala oo rabbuka yakhluqu maa yashaa wa weyaan khalqiga ilahay wuxuu rabo rabbi uumaya soo ma quraysh iyo raggii rees muxuu ahaa aad ogeydeen naray ku xaroodeen ragga aad ogeydana saxaabada bilaal iyo rag aad ogeydeyna janno ilahay ku xaroon weli nabi maxamed ay jannada gudihiisa ay shanqarta dacaskooda ama kabahooda u nabigan ka maqlay calayhi salatu salaam jamaalka xaqiiqiga waa kan iimaanka waa kan qalbiga ah waa kan diinta ah waa kan alla ku-xirnaanta waa kan taqwada ah ceebtiisa marka sida loo abuuray ma ahan ceebtiisa waa wax soo socda marka waay faqaala wuxuu yidhi itaqi illah ya muxamed moxamed oo alla ka baq taas waa tan ceebta keenta qaala wuxuu yidhi faman yutic illah alla weyniya caza wajalla in casaytu ani haddaan ku caasiy anigoo nabi maxamed oo iisoo dirina diin dadka gaarsiiyo haddii aan ku caasiyo yaa ilaahay aeeci an ya'manunii calaa ahli اlardi dadka arlada ku sugan ayuu ugu aaminayaa dadka ahlu ardado dhan inaan diinta ilaahay gaarsiiyo ayuu muxuu ahaa ilaahay ugu aaminay walaa ta'manuunii imana aaminaysaan miya saasuu nabig sal slam lidalika ikhwaanii xadiidka nabigeen u leh sal اlahu alay slam faman yutic illaaha caza wajal in casaytuhu yay ku deganta ma taqaanaan oy halkaas haysataa tumbeyrka dusha alculamaa wاducaat nin culama hadduu tuug noqdo nin culama hadduu beenaalo noqdo hadduu nin culama hadduu qabyaalaysta noqdo hadduu nin culama hadduu noqdo nin dumarka xaggooda ku fidnaysa hadduu noqdo war ilaahay yaa marka yaa yaa yaa ka baqi marka ii sheega yaa ka baqi ama nin daaciah waa imtixaan mogta marka nabigeena calayhi الsalaaةu wasalaam markuu leeyahay ilaahya aeeci ani haddii aan ku caasiyo markuu leeyahay waa cajiib waxaa intaa dheeri dadkii adiga ayaa ilaahay iyo ayaga udhexay camal ay ka dhigan tahay lanna adiga ayaa waxaa weeyaan dadki diinta u sheegaysa qaala allah qaala rasuuluhu wax ficilkaagiina waa zero imtixaankaas isaga ah allah naga dhowro ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can waxaan idiin diidaa inaan idin dabamara haka yaabin abadan dhaqankooda wuxuu ahaa inay wax alla wixii ay faraan ayaga ay fartoomaan number one ama nambarka koobaad wax alla waxay reebaanna ay qofku horey ka reebtaba ay noqdaan ninka daaciga marka saasaa loo baahanya ninka caalimka saasaa loo baahanya laakiin haddii ay noqoto markaad mimbarka saaran tahayna khayr badan sii daa markii aad muxuu ah xogahoo koorooyin gashana waxaa weeyaan wax walba oo xun ka sii daa masaa'ibwa masaa'ibwa waa waxa lidaalika cuquubada weyn ilaah naga badbaadiy subxana wa tacala ay ku imaanaysa maalinta qiyaama oo qofka caalimka ama daaciga ah oonan wuxuu sheegaya ama wuxuu dadka baraya aan ku camal falin sidii shiidmarihii waa calooshiisii kurujirtiisii uusa ag wareegi doono alnarka o dhan iskugu imaan doonaa macalgaaladii xataa ay la yaabi doonaan nasal allah asalama alcaafiya uu leeyahy saasaan ahaa waxaan farana ma fartoma jirin waxaan reebana kama reebtoma jirin nasal allah asalama alcaafiya uma kadibna markuu intaas nabigeeni is yidhaahdeen adbara rajulu ninkii uu sii jeestay fasta'dana rajulu nin ayaa idan weydiistay min qowmi saxaabada ka mid ah fii qatli inuu dilo yarawna waxay arkaan annahu khaalid ibn yaa kale waa ninkaad ogeyden cumar iyo khaalid waa labadoodood fa qaala rasul uu sal slm waa u diiday ina min di'i haada kan dhabarkiisa qowman qolo ayaa ka soo boodi doona yaqra'uuna akhrinayaan ama ka dambeeyaan yani yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka akhriyaan laa yujaawizu xanaajirahum kalxamahooda hoos uma dhaafo qur-aanka carabka iyo meelaan ba wareegi qalbiga iyo maba u degaayaba allahuma mustacaan yaqtuluuna ahla alislaam dadka tawxiidka ahlu tawxiidku may dilayaan waa qodobka labaad wayadacuuna ahla alawthaan dadka ilaahay keyrkii caabudana far uma qaadaan waa qodobka labaad saddexaad tan saddex tan afaraad yamruquuna min alislaam islaamnimada ay ka tarabaxaan oy ka dhex kamaa yamruqu sahmu leebka siduu ugu dhex dusa min aramiyati shayga lagu toogtay siday siduu ugu dusa ay diinta ugu dhex baxaan waaya lain adragtum haddii aan aniga la kulma oon haleelo oo soo gaara laaqtulannahum ilaahay baan ku dhaarteen onlayni onlayni onlayni qatla caadin reecaad sidii loo baabi'iyey an u baabiyo sal allah alay slam waa khawaarijti yaa laayey oo sidaa u galay cali bn abi aalib radia allahu taala arda khawaarijta marka ifaadkooda ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qatla ahli اislaam wa tarka ahli awthaan inay ah, muslimiintana baabi'iyaan ay halligaan gaalna ay far u qaadeen xataa gaal hadile lakiin aqlabku waxay laayanayaan hadday noqoto muslimiinta waa khaarij waa ifaadkooda qayb ka mid ah aan kala jeedaa waxaa ka mid ah in mslimiinta la gaalaysiiyo takفir اmslimiin wax aan mukafir ahayn oo muslimka lagu gaalaysiin karin oy macaasida ka mid tahay in lagu gaalaysiiyo صifaadkooday ka mid tahy صifaadkooda waxaa ka mid karat waa dad cibaado badan oo cibaado badan oo cibaado badan ninkan lihi jiray cabdiرaحmaan muljim oo dilay amiir الmؤminiin عali بن abi طaalib radia allahu taala arda markuu dilay ayaa lasoo qabtay dhab markaas riwaayad taarikhi waxay sheegayaan in eh, yani la qisaasay oo waxaa weeyaan la jarjaray markii dambe carabka in la damcay in laga jaro markaasu argagax inta horena iska wardinaayo waxba uusan dareemayn inkaar qaboodhinka wuxuu yihi dikriga alla iga goynayaan inkaar qaboodhinka di dikriga alle carabkiyaa bugta ka waday iga goynayaan waxaan kala damba kama laha shajaaca mufrita geesinimo aan inaba caadi ahaynaa ka mid ah waxyaabaha lagu yaqaan sifaatkood aad ay u badan yihin marka hal sifa kii lagu arka makhaarij a la dhihi maya waxaa la fiihi sifatu min sifaati alkhawaarij laakiin markaas sifaatka intaas urursada markaas wuxuu noqonayaa khaariji aanan isku taabanin biyo biyo aan ismarino noqonaya marka nasal allah asalama walcaafiya nabi maxamed waa adinaya ittaqi lah <laughs> cadaalad maa samayn icdil fa inaka lam tacdil riwaayo kale saasay ahayd tafsiir e khawaarijta khawaarijta khawaarijta saxaabada nabigaan u bixiyeen alayhi الsalatu asalaam saxaabada nabigaan u bixiyeen maxaa yeelay waxay baxeen sayd cali iyo sayd mucaawiya oo arrinta ijtihaadka ahayd oo laisku qabtay oo la yidhi yaa waxaa weeyaan ma marka hore waxaa la samaynayaa in qolyihii sayd cumaan dilay oo khawaarijta ahaa sayd cumaan qolyihii dilay oo buqaadda ahaa oo mujrimiinta miyaa lasoo qaqabani mise marka hore dowlad islaam iyo madaxweynea la-onki ra'yigaasaa laisku qabtay markii laisku qabtay ijtihaadka dabcan munaafiqiinta ayaga ahay oo dilayna way joogaan iyaga yaa fidna hori xaaladda dagaa dhacday ayadoo xaalada noocaasa marka marka dambe waa warsaa nama anfacaysa aan wada hadalno laba nin oo saxaabada nabigeen ragga ugu akhyaarsan ka mid ahaa ayaa waxaa weeyaan la yidhi hawshaan gala waa kuwe abu muusa alashcari iyo camr bn caas radia allahu taala anhuma arrintii ay galeen markaay galeen waxay marka go sayid mucaawiye iyo sayid cali waxay go-aansadeen nin wixi soo xukumaan oo heshiis ay keenaan in la qaato haddii la heshiiye marka maxaa dhici waxaa dhici kuwa wax dilay oo kumanaanka in lasoo qabto kulli ayagana birta laga asla kadibna kitaabaha qur-aanka kor u qaadeen laa xukma ila lilah xukun oo ilaahay xukunkiisa anan ma jiro ay la istaageen markaas waay gaal waay yihahdeen mucaawiya waa gaal calina waa gaal muxuu ku yahay akama rijaala oo xakamu rijaala fii kitaab illah rag bay xug ay muxuu ahaa kitaabka ilah inta laisku xukuminaya rag ay ka dhigteen xakam waa gaalnimo haye labadaanna labadaa ninna oo muxuu ahaa abu muusa iyo camr bn caasna waa gaala iyagana maxay gaalo ku yihiin shaqada iyaga daaquut wa laba tan saddexaad kuwaan kalena ayagana waa gaalo maxaa yeele ku raali noqdeen kadibna wayba baxeen waa is aruursadeen kun iyo ahaayeen waxaa ka daba tagay marka cabdullahi ibn cabaas ibn cabdilmualib sayd cali ayuu muxuu weliba ciidanka sayd cali ay u badnaayeen kadibna ilaa afar kun marka intuu la niqaashay masaail dheer ahayd ayuu ka soo celiyey intii kalena waa tiide xaruura meelo badan lagu laayo xitaa ninka nabigeen uu tilmaamta ku bixiyey nooc ku nin ku jiri doono oo gacantiisa ay sida eh, naaska dumarka oo kale ay gacantiisa ay qayb ka tahay oo yacni wixii nabiga uu sheegay kulli raggi laga soo dhex bixiyey marka khawaarijta waa nimankaa noocaas berigaas ayaa marka loo bixiyey khaarij xaruuro ayaa la yihahda magaalo xaruuro laya isku aruursadeen khaariji waa la yihahdaa marka waxaa weeyaan eh, waciidiya waa la yihahdaa magacyo badan ay leeyihiin marka waa ka lakin waxaa dhacda beryahan ma taqaanaan qofka hadii laisqabtaba in la yidha khaariji waa kan kama murji waa kan fulan nacam ya atuuran yihin saas waa intay joogaan inta ah, bud waa bud bud waa waaya waa yahay baabu صadqadi man taxamala bxamala baabu sadqa sadqa ayuu baabkan u baabiya liman taxamala bixamaalatin qofkii soo qaata dayn badan iyo dhiig laisku haystay ayuu dhabar ku soo ritay xamaalo marka waxaan rabaa caawa ragga soomaaliga aadka ugu ficnay xoolaha laba qolaa isku dhacday an shee abdilaat wuxuu yihi qaan wa nin laba qolaa dagaalantay tobanaan qof ay iska dileen nin baa wuxuu dhiiggi dhan ba anaa dhabarka saartay kiinna adinka anaa idin siini kiinna anaa idinka siini ama kuwa anaan bixini kuwii dee wax dilay anaa ka bixini dhabarka asagaa saartay adinka nabad noqda shee abdilaat wuxuu yidhi waa qaan alla qaan af carabi waa xamaala ay wax kale u sheega ha lagu raacay wax kale maaha <laughs> wa kala keena badilka kaasda nagaa laymid mid kala keen <laughs> maya tafsir ma rabna waaa rabna eray bixinaan rabnaa tafsir aba waa fasir <laughs> qaan sooma nin labaad wa saddexaad madaxa la ruxa kulli waa kaas cabdiwaxid waa lagu raaca ya mag mag wa magta waa caam lakin middaan gooniyu qof ka soo saaranaya hahay waaya asadaqatu in wax lagu sadaqaysta liman taxamala qofki soo usoo dhabarka u rito bixamaalatin qaan qofkii eh, dhabarka soo saarta ayuu baabkan u baab inay bannaan tahay xadis laba kun shan boqol iyo sagaal iyo konton sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasa almt abarna yaxya ibn xabiib ibn carabiy waa iqa can xamaad ibn zayd ibn dirham can haarun ibnu riyaab ri'aab haaruun ibnu ri'aab welibana soo mar ninkan haarun ibn riaab caaw caaw kow kow ka bilaaba haaruun ibn riaab atamiimi iqat caabid qaala xadaana kinaana ibnu nucm ibnu nucm weeyaan alcadawi waa iqa xa wa anba'na cali bni xujr wlafdu low qaala xadaana ismaaiil bn colaya an ayuub asikhtiyaani can haaruun ibnu riaab can kinaana ibnu nucm can qabiisa ibn mukhaariq radia allahu ta arda waa saxaabi jaliil qala wuxuu yidhi ibn mukhaariq qabiisa wuxuu yidhi taxamaltu waxaa nabar ku soo ritay xamaalatan qaan laba qoloo islaysay ayaa xoolihii diyada ahaa nabarka saartay faataytu nabiya nabiga alm sal slm fasaltu waan weydiistay fiiha ay fi fiiha inuu igu kaalmeeya nabigu weydiistay cala slat slam faqal wuxu in almasalata masalada laa taxilu uma bannaan lialaaثatin saddex rajulin nin uma bannaana taxamala ina almasalata masalada laa taxilu uma bannaana ilaa lialaaثatin saddex mooyane cid kale uma bannaano inuu dadka magan alla yidhaahdo tan koobaad rajulu nin taxamala dhabarka uso hortay bixamaalatin qaan bayna qowmin qola isku haysteen dhiiggiyuu dhabarka soo saartay oo fasala fiiha fasala weydiis fiiha ay fii adaa'iha guditaankeeda in lala guda dadka weydiistay masaajida ku istaagi kara dhib ma laha xataa yuaddiiha ilaa uu muxuu ahaa ka guta ama ka guda uma yumsik uma yumsika kadibna uu ka istaaga shaqaaya kuu noqoni mishkiladda waxaa la yidhi mataqaanaa balaaye iyo baasba maxay dhihi jireen magac iyo baas maray ku bax ma ahayd yani tuugsiga dhibka allaan idiin sheegi qofka hadduu marba baabkaas isku fura bs qofka albaab su-aal isku fura ha ha ha khalaas saas waa marka lidaalika albaabka xumadan o dhan waa saas albaab xumo adiga weligaa ha furin haddii marba aad furto bes khatar waa inaad soo noqon weyd halis waa waaya xadidka laba kun shan boqol iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qaala alimam akhbarana moxamed ibnu nadr ibnu musaawir almarosi waa saduuq qaala xadaثana xamaad ibn zayd can haruun ibn mariaab qaala xadaثani kinana ibnu nucm can qabisa ibn mukhaariq ya kinana ibn nucm waa marka de nucayma kii cabdiraxmaan cabdiraxmaan keni ma aha cafwan cafwan cafwan cafwan hay markii hor waa idinka hadlay kii hor waa idinka hadlay kinana ibn nucaym wa hay ibn nucaym alcadawi waa iqa axsanta cafwan aan ku noqdo marka xadidka xadidka laba shan boqol iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qaala alimam nasi alih mat akhbarana moxamed ibn nadr ibn musaawir almarwsi waa saduq qala xadaثana xamad ibn zayd bn dirham can haarun ibn ri'aab wa iqaة caabid qala xadaثanii kinana ibn nucaym wa iqa can qabisa ibn mukhaariq alhilaali albajali waa saxaabi jaliil radi allah ta qal ninka la yihahda qabiisa taxamaltu waxaan nabad ku soo ritay xamaalatan qan faataytu rasul lah nabi sal slm as'aluhu anoo weydina fiiha iyada inaad ila qabto faqaala wuxuu yidhi aqim nagow yaa qabiisatu qabiisaw xataa taatiyana sadaqa taatiyanaa ilaa inoo timaado asadaqatu zakadii oo fana'muru laka aan ku amarna in wax lagaa siiyo waalghaarimiin soo ma qaala wuxuu yidhi qabiisa uma qaala rasul u yh sl slm yaa qabiisatu qabiisow ina sadaqata zakada laa taxilu uma banaana ilaa liaxadi ama sadaqada uma banaana ilaa liaxadi alaaatin saddex mid ka mid mooyane rajulu nin taxamala dhabal ku rid xamaalatan qaan faxallat lahu lmasalatu dadku inuu weydiista ee u bannaan in haligu sadaqaysta inu dhaha waa marka sadaqadan biacnaa igu sadaqaystay inuu dhaha qofka faxallat lahu masalatu inaa dadku weydiisa ayaa u banaan xataa yusiiba ilaa u ka asiiba qiwaaman kaaftoon oo min cayshin nolol ah aw sidaadan amaba daboolitaan oo min cayshin xoolo ah ama nool yani wax aad hawsha ayada ku sharo oo xoolo ilaa u ka helo dadku weydiisan karaa iyo warajulin nin asaabathu ay asiibtay jaa'ixatun musiibo xoolaha ugu dhacday faijtaaxat maalahu maalkiisa kadibna baabi'isay dabaq yaa ka dumay baabuurtiyaa ka wada qarqoontay badii mxuu ahaa doontii ayaa ka degtay wamaa ilaa dalika aalat lahu masalau masale mxuuaa fajtaxad maalahu faxalat lahu masalatu masale ayaa u banaa dadka inuu weydiiso xataa yusiiba ilaa u ka asiiba uma yumsika uu ka istaago iyagoo rajulin asaabatu ay ku dhacday farqatun faqiirnimo xataa yashhada ilaa ay ka markaad furaan alaaatun saddex min dawi lxija min dawi lxija dadka caqliga iyo dareenka u saaxiibka min qowmi tolkiisa ka mid a ay ka yidhaahdaan qad asaabat qad xaqiiqe asaabat fulanan hebel waxaa ku dhacday faaqatun dhib walle hebela allaahu akbar xaalkiisa ma fiicna ilaa ay saddex nin isaga raacaan facanad lahu masalatu markaa dadka wax weydiisa waa u bannaan tahay xataa yusiiba ilaa u ka asiiba qiwaaman kaaftoon oo min cayshi noolla aw sidaadin ama daboolitaan min cayshi noolla noolal ama xoolaa famaa siwa hada intaa wixii ka so horey min almasalati dadki wax la weydiistay ayaa qabiisatu qabiisow suxtun waa xaaraan wa xaaraan suxtiga waa xaaraantu dhiba daran yakulaha u cuna saaxibuha saaxiibkeeda suxtan waa xaaraan saasuu nabigena sal allahu alayh ali xadiidka ama baabka kow iyo siddeetanaad baabu sadaqati cala alyatiim agoonta in wax lagu sadaqaysa baabka u baabay xadidka shan boqol iyo kow iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa alay sl akbarana ziyad ibn ayuub albaqdaadi wa xafid qala xaddatana ismaciil ibn culaya qala akhbarni hishaam ibn abi cabdillahi sambar weyaan adastaway wa iqatun habtun rumiya bilirja qaala xaddaanii yaxya ibn abi kaiir iqatun habtun yursil wayudlis يرسل ويدلس قال xدثني هلال بن علي بن أسامة وثقة عن عطاء بن يسار الهلالي وثقة فاضل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال أبي سعيد جلس رسول الله نبg فري صل على المنبر ku فريistay وجلسنا حوله annagana waan garab fariisanay ama waan hareerays aan fariisanay faqaala wuxuu yidhi nabigana sal slm inamaa in kale maahan akhaafu calaykum waxaan idinkaga baqayaa min bacdi gadaashay maa ayaan idinkaga baqayaa yuftaxu lakum lidiin fura oo min zahrati min zahratin waxaa weeyaan ubax ah zahr dunya wa ubax adduunka iyo booqa adduunka wadakar adunya nabiga adduunka ayuu sheegay waziinata ay quruxdeeda ayuu sheegay faqaala rasu faqala rajulun ba wuxuu yidhi awa ya'ti alkhayru bishar nabi allow ma khayr baa shar ay ka imaanaysaa ila xoolihii adduunku waa khayre ma shar baa ka imaanay fasakata canhu rasul la nabigu kamin sal slam faqiila lahu waxaa loo yidhi maa sha'nuka maxaa kugu dhacay tukalima rasuula nabiga adoo la hadlay alayh slat slam nabig maxaad ula hadlaysaa walaa yukalima uusan kuula hadlaynin say wa kaa yihiin xaalada say wa u jiraan qaala wuxuu yidhi wara'aynaa waxaan aragnay annahu isaga nabigeena ala sl slam yanzilu caleyh inuu waxyi ku degi faafaaqa markaasuu nabiga miirsaday yamsaxu isagoo tirtira iska tirtiri arruxadaaa dhididka aad ku tiro badan oo qoyaanka iska tirtiri markii aad waxyi ku degaa nabigeena ala sl slam dhib badan ayuu la kulmi jiray wa qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm ashaahidu lisaa'il kii wax weydiinaya ma joogaa weli inahu haniya laa yati khayru khayrka bishari shar ma keena mana ka imaado wa ina yumbitu wuxuu soo saara alrabiicu guga iyo roobka uu soo saara waxaa ka mid ahaaday ayuu ka mid ahaaday yaqtulu ay maa yaqtulu wax dadka wax muxuu ahaa xoolaha dilo aw yulimu ama ku dhoweeyo yacni daaqa roobka iyo barwaaqada ku soo baxa waxaa ka mid ah xoolaha daaqa wax dilo qaadilaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid qaar inay dhintaan sabab u noqdo inaad ama ku dhowaadaan yani inay dibir iyo hawlo badan ilaa aakalat اlkhadri cagaar daaqdada mooyane waa xoolaha ariga iyo wix la midka fainaha iyad akalat fainaha iyad akalat way cuntay bimacnaa taأkul wa xataa ida اmtadat markii ay toganta oy taaganta khaasirataha labadeeda mxu keliyado saas ay u taagmaan xoolaha markay ay m dooga aad ku cunaan halkaas waa kuusanayaan oo adoo mxuua ah, cunuun ka dhargiyo aloosha ay kusoo kuusatay dhallinyaradan baa samayn karta odayaasha obayra tabar uma hayaan waaya istaqbala istaqbalat markay arrintaas samayso oy muxuu ahaa keliyaha ay saa u taagmaan istaqbalat waxay qaabisha ay u jeesataa cayn ashamsi qoraxda ay aadi dhanka qoraxdaa jirtay iyo meelaha qoraxda ay aadaysaa fatalatat markaasay digaynaysaa diga saxaraha xoolaha ayaa dega la yihahdaa kow faalaat markaasay degaynaysaa uma baarat way kaadinaysaa uma ratacat mar labaad haddana wa iskaga noqonaysaa cagaarkay iskaga noqon waxba noqonaysaba wixi dhan ba so dhaafayaan wain hada almaala xoolahan khadiratun waa mid cagaaran xulwatun macaan xoolaha adduunka waa wax cagaar badan oo macaan badan allah dadka jecla xataa idamtad ahay wa nicma waxaa nicmo lahaaday saaxibu lmuslimi qofka muslimka ah saaxiibkii huwa maalkaas ayaa u nicmo lahaaday in shardigaasaa ku xiran in acطaa minhu hadduu ka bixiyo alyatiima wax ka siiyada alyatiima qofka agoonka iwalmiskiina miskiinka wabna sabiili iyo qofka musaafirka ah, waina aladii kii maalkaas qaato bikayri xaqi xaqiisa iyadoo meesha ku jirno aqla-aan ku qaato kaladii ayulatoy qof yaakulu wax cuno walaa ergin wayakuunu calayhi wuxuu ku noqdaa shahiidan markhaati yowma alqiyamati maalinta qiyaama oo qoortu u galaa saas ayuu nabigeen sala allahu calayhi waaalihi wasalam hada wallahu aclam wsal ا s ala msl mصطفى